بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا عبد بن حميد wuxuu ku saabsan yahay baabu salaati alkhawf salaadda la yidhaahdo salaatu alkhawf min baabi idaafati shayi ilaa sababihi waa shayga oo loo idaafeeyo sababtiisa marka salaatu alkhawfi waa salaada la tukado sabab khowf iyo cabsiha daraaddeed cabsi jirta iyo makaan cabsi uu ka jiro iyo zaman cabsi uu jiro sababtaasi oo jirta darteed qaabka salaadda loo tukado waayo salaaddii nidaamka lahayd ee wakhtiga iyo tartiibka xagga arkaanta iyo shuruuddaba lahayd haddana haddii uu imaado xaalad keenaysa in salaaddii siday ahayd loo tukan waayo markaas saan ku huraynin baad u tukanaysaa fattaquu allaha ma stadactum buu ilaahay leeyahy intaad karaysaanba ilaahay ka baqa marka salaatu ulkhawf waxaa loo tukadaa xaalado khilaafsan sida caadiga iyo amniga nabadgelyada markii lagu sugan yahay loo tukado marka cabsi ay timaaddo qaab baa loo tukanayaa cabsidii marka ay zuushana asalkii baa lagu noqonayaa oo qaacidadii baa waxay tahay idaa daaqa alamru ittasaca wa ida ittasaca daaqa walidaalika ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fain khiftum farukbaanan farijaalan aw rukbaana haddii aad cabsanaysaan waxaad tukanaysaan idinka oo socda iyo idinkoo gaadiid saaran marka idaa idaadaaqadii weeyaan faida adma'nantum fa aqiimu asalaa idminaan iyo xasilooni iyo amni hadduu imaadana salaadii toosiya la yidhi sideeda ku toosiya ku socda marka salaatu اlkhawf yughtafaru fiiha maa laa yughtafaru fii gayriha waxaan xaaladaha kale ee amniga iyo nabadgelyada aan la ogoleen ayaa la ogol yahay in salaatulkhowfka loo tukado salaatulkhowf waxay ka mid tahay taysiirka iyo fudeedka shareecadeenna iyo maxaasinteedii ka mid inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sahla diinta oo haddii si nagu adkaato uu si kale oo fudud oon la imaan karna uu noogu noogu bedelo taasay ka mid tahay waxayna ku timaadaa suwar dhowr suura ayay ku imaataa suwarkaana waa xaaladda markaa jirtae cabsida noocay tahay wey oo haddii cadowga uu xagga qiblada kaa jiro qaab baa loo tukanayaa hadduu cadowga uuna qiblada xaggiisa kaa jirinna qaab baa loo tukanayaa yacni jamaacadii tukanaysay ee iimaanka ku xiranaysay wey maray salaaddii wada galaan cadowgii baa ka horreeya way wada fiirinayaan mar salaadda qaarna ay galaan qaarna waardi ay galaan imaamkiina u dhaxeeyo xillina qaarna ay imaamka la tukadaan ragcadda hore haddeyna ay soo bedelaan qoladii kalena ay ragcadda labaad la tukadaan dhinaca waxaad kalood ka arkaysaa ahamiyada ay leedahay salaatu ljamaaca haddii jamaacada salaadda in lagu tukado ay ahaan lahayd shay la fududeeyo oo xilli uun la fududeyn lahaa xilligii cadowga lais hortaagan yahay ee cabsi daran ay jirto yaa la fududeyn lahaa salaatuljamaacada salaadda salaatuljamaacada ah marka jamaacadii wixii oo cabsi ay jirtoba waxaa laleeyahay ha la tukado jamaacadii laakiin waardina haya oo diyaar ahaada oo aslixadiin iyo hubkiinnana haysta digtoonina ku jira salaaddiina tukada leeyahay oo nabiga calayh salaam baa lagu leeyahay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum daa'ifatu minhum macak walyakhuduu asliatahum markaasaa laleeyahay faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti daa'ifat ukhraa lam yusalluu falyusalluu macakum saasaa marka laisku badbedelaya aslaxadiiyo hubkiina waa la qaadani qolada dambe ee ragcadda dambe imaanayso marka la bedelaayo qoladii kale waxaa la yidhi wakhuduu xidrakum wa aslixatakum baa layidhi xidrahum wa aslixatahum digtoonin ha qabaan hubkoodan haystaan aslixadoodii iyo hubkoodana haystaano taxadar dheeraadana hala imaadaan ragcadda hore waxaa laga yaaba inay isdiyaarinayaan cadowga ragcadda labaad marka way ka khatar badan tahay ragcaddii hore saas darteed bay aayaddu waxay tidhi kuwii dambe alxadaru wa akhdu laxslixa digtoonina qaata hubkiinina qaata layidhi meesha kuwa hore layidhi aslixadiina haysta salaadii baan ku jiraa hubkiina waa la wataa maxaa yeelay wadda aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum wa amtixatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida cadowgu mar walbaba jaanis iyo fursad buu kaa gaadi oo waxay doonayaan idinka oo khaflad iyo halmaan iyo salaad iyo khushuuc iyo ku jeeda inay ina dhabar jabiyaan oo inaga faa'idaystaan mar walba marka wakhuduu xidrakum digtoonidiinna qaata wuxuu intaasoo dhan leeyahay ba haddana waxaa leey jamaacadina ha la tukado oo sidii suuragal ha loo tukado marka suwar baa inoo imaan doona xadiidka ilaa afar baab afar xadiid oo kale oo qaarkoodna isxoojinayaan qaarna kala duwan waxaa lagu xumbaarayaa kuwa kala duwan bisabab alaxwaal ikhtilaaf alaxwaal hadba xaaladdaa iskhilaafsan oo cadowga markuu qiblada kaa jiro iyo markuu kaa jirin iyo sida ay u kala duwan yihiin qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdالrazaq bnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar wbnu raashid can الzuriyi wbn mxamed bn muslim الzuhri can salim bn cabdillaah can ibni cumara radia allahu canhuma cabdullahi bnu cumar ibn اlkhaaab alcadawi radia allahu canhuma waa saxaabi ina saxaabi ah qaala wuxuu yidhi ibnu cumar sallaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu tukaday salaata alkhawf salaadda xilliga cabsida ah la tukado biixda daa'ifatayni labadii kooxood mid ka mida ragcatan ragcad buu tujiyey laba kooxood baa dadka laga dhigay koox waxay ku xidheen nabiga calayhi salaatu wasalaam waaa'ifatu lukhraa kooxdii kalena muwaajahatu alcaduwi cadoway ku sii jeedaan oy waardiyanayeen uma insarafuu kooxdii nabiga la xidhatay ragcadda hore markay tukadeen insarafuu waa gaddoomeen gaddoonka asagaa laba suuraba way ku timid in ragcaddii labaad intay dhammaystirteen markuu nabigu uu ragcaddii labaad la u istaagay intay boobsiiyeen ragcaddii oo dhammaystirteen ayagoo salaaddii ka baxay nabigoo ragcaddii labaad u taagan ayay iskaga tageen waa imaamkii oo laga goosanaayo asalka imaamka in lagu xidho lala bilaabo lala dhammaystaa asal ah innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydo laakiin maanta maxaa timid xaalad khaas ah way iska tegaayaan marka suurada kalena waxaa weye ayagoo ragcaddii koobaad intay tukadeen tii labaad u laaban tahay yay tegayaan inta ay sii socdaan ee meesha qolada kale waardiyaha kale ay soo bedelayaan salaad bay ku jiraan ragcaddooda kale meelahaas ku dhammaysanayaan wa qaamuu markaasay kuwii tegey waxay istaagayaan fii maqaami asxaabihim asxaabtoodii waardiga ku jirtay ragcadda koobaad meeshoodii bay tegi muqbiliina ayagoo qaabilaya calaa alcaduwi cadowi marka cadowgu wuxuu jiraa xagga qiblada meelaan ahayn qiblada kaama jiro dhinac kaley joogaan salaadii marka lama wada geli karo koox baa nabiga la tukatay ragcad tii labaad bay dhammaystirteen way iska tageen nabiga ragcaddii labaad buu dheereenayaa kuwii bay soo bedelayaan wa jaa'a waxaa imaaday ulaa'ika kuwaasaa imaaday kuwii waardiga ahaa xagga salaaddii bay soo aadeen uma sallaa bihim nabiyu sala allah alay wasalam kuwii dambe nabiga wuxuu tujiyey ragcatan ragca uma sallama annabiyu nabiga waa salaamo naqsaday isagoo labadiisa ragcadood way u dhammaatayee musaafir buu ahaaye uma qadaa haaulaai rakca kuwii hore waxay qadeeyeenoo la imaadeen racatan racad bay la imaadeen wa haaulaai kuwii dambana racatan racad bay la imaadeen kuwii hore marka waxay heleen fadiilata takbiirat alixraam maca anabiy sala allah aleh wasalam takbiirat alixraam bay nabiga la galeen ragcaddii koowaad bay la tukadeen tii labaadna gaar bay oola imaadeen qadaada waxa weeyaan iskood bay oola imaadeen ragcaddii labaad wey qoladii kale ee nabiga ku soo xidhatayna nabiga markay ragcaddii labaad la tukadeen oo nabiga ataxyaad uu u fadhiistay ayay intay kaceen oo ragcaddii labaad la imaadeen iyo haddana fadhiga ugu imaadeen fiira waxaanse la ogoleen weeye xaaladaha kale lama ogolo inaad imaamka marka goosato haddana aad soo gaadho mar labaad ku soo xidhato intay ka tageen isagoo ataxiyaadka u fadhiya yaa ayagu ragcaddii labaad la imaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ataxiyaadka haddana ku soo noqdeen wayla ataxiyaadsadeen salaaddii bay kala baxeen kuwana way la salaama kuwaana takbiirtii iyo salaaddii gelideedii bay la joogeen nabiga sala alla alay slam waa kayfiyad jirta wey waxadaaniihi ayuu leeyahay muslim isla xadiidkaas waxaa ii warramay uu marka hore sheekh igu ahaa cabdulxabdu binu xumayd uu sheekha igu ahaa haddana waa cadafe isla xadiidkaasi aburabiic azahraani ayaa ii warramay qaala xadaanaa furayx furayx ibnu sulaymaan alkhusaaci furayx ibnu بن alkhusaaci can saalim waad arta marka labada sanad waxay iskugu imaadeen zuhri can saalim bn cabdillaahi buu ka warramay bn cumar can abiihi aabihi cabdullaahi bn cumara annahu kaana wuxuu ahaa ibnu cumar yuxadiu can salaati rasuuli illaah salaadii nabiga calayh salaam buu ka sheekayn jiray fi lkhawfi xabsida xilligeeda la tukaday wayaquulu wuxuu dhihi jiray sallaytuhaa salaaddaa waa la tukaday maca rasuulilah nabiga maciisa calayhi salaam kayfiyada iyo suuradaas soo maray bi hada almacnaa xadiidkan wax lamidoo buu sheegay sanadkan riwaayat aburabic zahrani min ariiqi fulex ibni sulaymaan qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana yaxya bnu aadam can sufyaan athawri can muusa bn cuqba can naafic mowla bni cumara abu cabdillaahi alcadawi can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn اlkhaaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu اllah nabiga calayh salaam baa wuxuu tukaday salaata alkhawfi fii bacdi ayaamihi maalmihiisii uu gaalada iyo cadowga uu la kulmaayey ee dagaal muslimiinta iyo gaalada ay soo fadhiyeen qaar ka mida buu nabigu salaatulkhawf tukaday fa qaama daa'ifatun koox waxay istaagtay macahu nabiga la jirkiisa nabiga salaadda la galeen wa daa'ifatun koox kalena biiisaa'i alcaduwi ee bimuqaabili alcaduw cadoway ku sii jeedeen fa sallaa wuxuu nabigu tujiyey biladiina macah kuwii safka la galay ee nabi ciise ahaa ragcatan ragcad buu tujiyey uma markay ragcaddii tukadeen hore dahabuhu way iska tageen ragcaddii labaad bay dhammaystirteen ka dambay iska tageen way ka goosteen wa jaa'a al'aakharuun kuwii kale ee waardigahaabaa imaaday fa sallaa bihim wuxuu nabigu tujiyey ragcatan ragcad uma qadat idaa'ifataan labadii kooxoodba waxay iskood oola imaadeen ragcatan ragcatan ragcad ragcad hal ragcaddii imaamkay ku xidheen ragcadna gaar bay oola imaadeen qaala wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi fa idaa kaana khawfun cabsi hadday jirto akhara ka badan min daalika arrinkaas oo xaalad in saf la galo oo qolow ay tukato kuwo kale soo babadasho arrintu way ka culus tahay cadowgii kaabiguu kugu hayaa hubkiisi baa ku soo gaari karaa haddaad iswaardiyeysay haddii kaleba dagaalku uu bilaaban karaa fasalli raakira adoo wax saaran oo gaadiidkaadii iyo dabaabaadkaadii iyo baabuurkaadii saaran tuko aw qaa'iman adiga oo taagan aw amase raajilan aayaddii baaba sheegtay adigoo lugaynaya socda tuumii waad ishaaraysee rukuucdii iyo sujuuddii iyo tashahudkii iyo markaad atixiyaasan fartii iyo waad ishaaraysaa iimaan ishaarin adoo socdaad salaadda gelaysaa waxaad iska ilaalinaysaa uun waxaan loo baahnayna wax baahi ayna ah keenin sida hadal oo kale hadalka haddiina baahi keenin hadli maysa ficilkii waa lagu ogol yahay farrigii iyo karrigii iyo isdabamarkii iyo wixii o dhan waa la ogol yahay ateeradii iyo istuuriddii waa la ogol yahay qiblo ujeed ama hu jeedin intaba dhib ma laha salaadiina waa mudaysaa salaaddu marka waxaad arkaysaa cadiim arrin culus inay tahay aad iyo aad weyn oo qofka muslimkaa ah una sira oga tegi karin una fududaysan karin hadhow baan tukanaynaa iyo ma jirto xaalad baa lagu jiraa inay kula tagtaaba laga yaabaa qofku markaaba uu ku tago marka haddii cabsidu ay sii adkaato dibdhigi mayside adoo gaadiidkaani saaran baad tukanaysaa adoo socda adoo taagan sujuud iyo rukuucdina waad ishaari un um xadana mxamed bn cabdlaahi bn numayr qala xadaana cabdlmlik bn abi sulaymaan an caطa bn abi rabax almakiy can jaabir bn cabdilaahi ibn camr bn xaraam asulami qaala wuxuu yidhi shahidtu maca rasuuli illaah nabiga anoo la socda waxaan xaadiray salaata alkhawf baan xaadiray fasafafnaa safayn laba saf baan gallay soo maartid hadda laba saf baa la isku qaybiyey labadiibaad nabiga alay slam ay daba taagan yihin ama safayn laba saf safun khalfa rasuuliillaah waalcaduwu baynana wa bayna alqibla cadowgii baan wuxuu noo dhexeeya annaga iyo qibladu noo dhexeeya marka salaaddii waa la wada safaraya laakiin saf nabiga calayh salaam bay ku xigaan oo salaadda hore iyo ragcadda hore la tukanayaan inta kale sujuudda markii la gaarhana safkii dambe waa inuu taagnaado oo una sujuudin waalcaduwu baynana wa bayna alqibla qibladiio noo dhexeeya marka waa lays arkaa dee xaaladdiina way isbaddeshay hadda oo waagaasi waxaa ugu fog wuxuu ahaa in la gano leeb buu ahaa leeb iyo fallaar buu ahaa hadda laakiin madaafiic baa jirta oo hub baa jira ayaduna waxaa weeyaan fataquu llaha ma stadactum sidii suuragala unbaa haddana la wadaa arrinta la wadaya lanno suurooyinka nabiga calay salaam uu tukanay waa hadda sidii suuragalkaheed wey lidaalika aayaddu ay tidhi haddii uu xaaladda intaasi ka adkaato idinka oo socday iyo idinkaoo wax saaran tukada buu ilahi ilahy subxana wa tacaala ayib walcaduwu baynana wa bayna alqibla fakabara annabiyu nabigii salaadii buu galay wa kabarnaa jamiican hadda soo maadaama cadowi hortooda ay ka muuqdaan lawada arkaayo la wada arkaayo salaaddii waa la wada geli karaa adoo taagan baad haddana waardi ku jirtaa marka soo maaragtid xaaladdan waa xaalad salaaddii iyo tarkiiskeedii iyo khushuucdeedii dhinacna waardi baad ku jirtaa dhinacna salaaddii baad kala socotaa xaaladdiiba marka waa xaalad ka duwan wey xaaladii caadigaha waxba dhibaataana male salaadaadii waa ku jirtaa waardiga aad isha ku hayso hadba cadow aad isha ku xadayso salaadaadana aad wadato waxba dhib male bale haddii waxyaalaha ku soo dhacaya naftaada mararka qaar wax u khidmaynaya difaaca diinta uu yahay dhib male waxaa laga sheegay cumar radia allaahu canhu inuu yidhi ciidankaygaan diyaariyaa markaan salaada galo takhdiidkii iyo qaabkii dagaalkii iyo ciidankii loo diyaarin lahaa salaada gudaheedaan ku dhammaystaa yaa laga sheegay waa xaalada gaara ah. nabigana calayhi salaatu wasalaam asagoo salaad ku jira yaa la arkay isaga oo meel gol ah saa isha oo la raacaya niman waardi ahoo nabiga uu meeshaa geeyey oo cadowga uu ka ogaa naga ilaaliya ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam korkay ka fiirinaya walcaduwu baynana wa bayna alqibla buu noo dhexeeya annaga qiblada fakabara nabiyu nabigu salaaddii buu galay oo allah akbar buu yidhi wa kabarnaa jamiica dhammaantaanna salaadii baan wada gallay labadii safba uma rakaca nabiga waa rukuucay wa rakacnaa jamiica dhammaan waa wada rukuucnay oo intaa rukuucda lagu jiro araggana waa la samayn karaayo waa layska arki karaa uma rafaca ra'sa madaxiisi buu kor ooga qaaday min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa jamiica dhammaantoodnana samica allahu intaan nidha baan kacnay uma nxadara bisujuudi sujuud buu nabiga u hoobtay wasafu ladii safkiina waa hoobtay yelihii la xidhiiray haddii sujuud la gaadhay oo dhulka in la taga noqotay markaa dee cadowgii aad meel ka arkaysay cadowgi aad iska arki lahayd ma arkaysid haddii la wada fadhiisto marka hadda waa la iskala reebay safkii nabiga la xidhiiray calayhi salaam yaa la sujuuday wa qaama waxaa taagnaaday oo rukuucday ka istaageenba ku taagan assafulmu'ahar safkii la dibdhigay fii naxrilcaduwi cadowa dhuuntiisa ayay taagan yihiin cadowga hor taagan yihiin oo fiirinayaan oo inta ay sujuudsan yihiin bay ka baqaayaan in cadowga uu soo soo weeraro falama qada nabiyu sala allah aleh wasalam sujuuda markuu sujuuddii intuu nabiga bogay wa qaama uu istaagay astafu ladii yelihi asagii iyo safkii ku xigayba ay istaageen ragcaddii labaad inxadara waxaa soo hoobtay asafu lmu'ahar safkii la dibdhigay ee rukuucda ay ka istaageen ku jiray bisujuudi bay ku hoobteen markaasay waqaamu haddana soo istaageen istaaggiiba haddana laiskugu imaaday markii qoladii hore ay soo kacday bay qoladii dambe sujuud u hoobatay waardigiina waa la ilaalinaya salaaddiina waa la tukanaya uma taqadama waxaa hormaray asaf almu'ahar camaliya muxuuha waxaa imaatay marka cadaala cadaaladda shareecadu meel walbaba way gashaa qoladii hadaayita safka hore joogtay ee nabiga calayh salaam la rukuucday ee la sujuuday hadda waxaa la rabaa marka in la bedelo oo qoladii hadaayi laga hor sujuuday yaa hadda ayana beddelkeeda meesha la gelinaya safkii hore marka gadaal buu u soo baxay safkii dambana horay buu tegey taqadama waxaa horay u dhaqaaqay asafu lmu'ahar safkii hadaayi la dibdhigay wa waxaa dib u baxay asafu lmuqadam safkii horay lahaa ee nabiga ku xigayna gadaal bay usoo siqeen waxaa la rabaa sujuudi haddaay tahay waad nagala hormarteen soo ma annagana waa inaa nagala hormarna cadaaladda ilaalinteeda ka mid tahay shareecadu meel walba cadaaladda way dhowrtaa in qof kale uu qof uu sadbursi yeesho oo qof kale uu ka xaq xaqbato xaqla'aan uu wax ka badsado lama ogolo uma rakaca nabiyu nabiga calayhi salaam baa rukuucay wa rakacnaa jamiica dhammaantaana waan wada rukuucnay inta waa suuragal warka uma rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucdii uu madaxa kor uga qaaday wa rafacnaa jamiica dhammaantaanaba rukuucdii waan ka kacnay uma nxadara bisujuudi sujuud buu nabiga u hoobtay wasafu ladii safkiina waa hoobtay yelihi hadda la xidhiiday waa kee alladii waa safkii kaana hadaaya ahaa mu'aharan mid la dibdhigay fi ragcati luula ragcaddii hore midkii gadaal taagnaa hadda soo hormaray yaa hadda la sujuuday wa qaama safu lmu'ahar safkii la dibdhigana fii naxri alcaduwi fii nuxuuri alcaduw cadow way hortaagan yihiin falama qada nabiyu sala allah aleh wasalam asujuuda markuu sujuudi bogay wasafu ladii safkiina uu la sujuuday oo uu sujuud ay bogeen yelihii la xidhiiray inxadara waxaa soo hoobtay asafu lmu'ahar safkii la dibdhigay bisujuudi bay la soo hoobteen fasajaduu sujuude uma sallama anabiyu nabiga calayhi salaam baa salaamo naqsaday wasallamnaa jamiica dhammaantaanna waan salaamo naqsannay qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu say sameeyaan xarasukum waardiyihiinna haaulaai ee kuwana biumaraa'ihi madaxdooda sida ay waardiyihiinna madaxda u waardiyeeyaan u ilaaliyaan oo hadduu ninkii madaxdahaa fadhiyo ama uu shaqo ku jiro ama uu qof khudbo akrinaayo khudbaynaayo ama uu xaalad ku jiro waardigii ishuu ku hayaa waa waardiyeynaya sidaasoo kale aan isku waardiyeynayni annaguna oo nabigeenna u waardiyeysanayna calayhi salaatu wasalaam salaadda arrinan aan u tukanaynay oo la imaanaynay ka salaadan layska fududaysanayo oo shir baa wadnaa iyo barsaab ku jiraa iyo barsaa noo socotay iyo waxyaalo noocaasoo kalaa ah kalea wixii la aadaami oo la aqimi wax arrimo diineeda xataa inta badan aan lagu jirin wax un adduuniya mashquul lagu jiro halkaasi yaa la gaadhsiiyey soo maarti wixii xaalad cadow lagu jiro oo dagaal lagu jira waxaa leeya jamaaca aan ku tukanna haddana aan tukanna keliya maaha aan jamaacada ilaalinno qaala xadaanaa axmed binu cabdillaahi binu yoonos qaala xadaanaa zuhayr zuhayr binu mucaawiyata aljucfi qaala xadaana abu zubayr muxamed bnu muslim bnu tadrus saduuq weeye can jaabirin waana mudallis can jaabirin buu ka wariyey laakiin riwaayooyinka kale un baa xoojinaya mutaabaco weeye muslim baana wariyey bukhaari ma soo qaata abu zubayr can jaabirin qaala jaabir wuxuu yidhi qazownaa maca rasuuli illaah rasuulka maciise calayh salaam baan duullay qowman qolo min juhaynata qabiil carbeed oo reer juhayna la yidhaahdo oo diintii maaratay qaadan waayey muslimiintiina badbaadin waayey ayaa lagu duulay faqaataluuna waynala dagaalameen qitaalan dagaal shadiidan daran dagaal bay galeen way dagaalameen falamaa sallayna duhra markaan duhurkii tukannay oo casarkiina noo dhiman yahay wakhtigiisii qaala almushrikuun mushrikiinta way yaqaanaan muslimiinta iyo salaadda siday u qiimeeyaan u ilaaliyaan markaasay ayaga dhexdooda ay wada sheekaysteen mushrikiintii qaala almushrikuuna waxay dhaheen low milna haddaan ku rogaal celinno calayhim korkooda maylatan rogaan celin oon hal mad aan weerar ku qaadno laqtadacnaahum waan goosanaynaa waan jebinaynaa ah, aan ku rogaan celinno nimanka dagaalkii hore waxba layskama qaadin oo salaad bay geli rabaan casar la yidhaahdo oy wax walba ka jecel yihiine sidaanay soo wadaan fa aqbala jibriilu rasuula allahi sala alla alay slam malakul jibriil baa u sheegay daalika arrinkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam caalimu alghayb washahaada ilaahay subxaanah wa tacala waxba ka qarsooneen yaa makrigoodii iyo shirqoolkoodii iyo shirkoodii buu ilaahay wax ka ogyahay oo la socdaa markaa inay la dagaalami rabaan cadowaasi ay la dagaalami rabaan awliyada ilaahay subxaana wa tacaala man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb ilaahay baa markaa subxaana wa tacala oga digay oo yidhi cadowgii baa inii tashanaaya isjira fadakara dalika lana rasuulullah nabigaa noo sheegay wuxuu yidhi gaaladii waxay ku tashanayaan casarka markay galaan aan weeraro qaala wa qaaluu waxay dhaheen gaaladu inahu satatiihim waxaa u imaan doonta salaatun salaad hiya axabu ilayhim ay ka jecel yihiin min alawlaadi carruurta salaaday carruurtooda ka jecel yihiin ayaa u imaan doonto salaatulcasr la yidhaahdo salaatulcasr la yidhaahdo ilmahooda haddii uu wax ka rabo ama wax u soo gadaayo ama xaalad ilmaha ku saabsan iyo salaaddii ay isqabato salaadday ka hormariyaan salaadday ka hormariyaan falamaa xadarat alcasru casarkii markii la gaadhay gaaladu ay isku diyaarinayaan casarka inay ka faa'idaystaan qaala wuxuu yidhi saxaabigii jaabiraha safanaa nabigaana safay safayn laba saf buu naga dhigay waalmushrikuuna gaaladuna baynana wa bayna alqibla waan aragnaayo qibladii annaga noo dhexeeyaan qaala wuxuu yidhi fakabara rasuulullah nabiga calayhi salaam salaadii waa galay wa kabarnaa annagana waan gallay wa rakaca waa rukuucay fa rakacnaa la rukuucnay uma sajada waa sujuuday wasajada macahu safu lwalu safkii horaa la sujuuday falamaa qaamuu safkii hore markay kaceen sajada safu thaani safkii labaad baa sujuuda iyaguna uma ta'ahara safu lwal safkii horaa gadaal u soo baxay wataqadama safu thaani safkii horena horay buu u dhaqaaqay faqaamuu waxay istaageen safkii labaad maqaama alawali safka hore meeshoodii fakabara rasuulullah rasuulkaa kibaartay wa kabarna waan kibaaranay waa ragcaddii labaad wa waa rukuucay fa waa la rukuucnay uma sajada waa sujuuday wa sajada macahu waxaa la sujuuday asafu lawal safka hadda ay dambeeyeen laakiin hadda horay u dhaqaaqay ee hadda safulawal noqday wa qaama aani safkii dambana haddaaybay sujuuddooda hormarsadeen oo ayaga ay kuwan ka horreeyeen hadda waa in laga hormaro falama sajada asafu aani safkii labaad markuu sujuuday uma jalasuu jamiica dhammaan ay fadhiisteen sallama calayhim rasuulullaahi nabigaa la salaam naqsaday safkii sujuudi ragcaddii labaad sidaas lagu tukaday atxiyaadkii waa la wada arkaa waa la taasaa loo salaama naqsan waa suuro labaad kayfiye iyo nooc labaad wey haddaay waxaa soo maray qaybtii hore qayb baa nabiga la tukan ragcad waardigii bay aadi kuwana waardigii ku jira waa isbabeddelayeen hadda salaaddii waa la wada wadagelaya waardigiina hadda tii hore wuu ka soo gaaban yahay sujuudda lagu kala hari inta kale waa laisla qabanayaa qaala abu zubayr wuxuu yidhi uma khasa jaabirun jaabir wuxuu ku khasisay xadiidka oo ku daray an qaala inuu yidhi kamaa yusallii umaraa'ukum madaxdiina siday u tukadaan haaulaa'i kuwan ah madaxdiina markaad waardiyeynaysaan sidaad isku waardiyeysaan salaadana u tukataan ayay yaan anaguna samayn jiray qaala xadaanaa cubaydاllahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad bnu mucaad qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj can cabdiraxmaan bn qaasim can abiihi qaasim ibni muxamed can saalix ibni khawaatin ibni jubayrin can sahl bn abi xamata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalam salaa wuxuu tujiyey biasxaabihi fi lkhawfi salaat alkhawf fasafahum khalfahu safayn laba saf buu nabiga calayh salaam gadaashiisa uu safay jamaaca lagu tukanaya keligeed haddaad tahayna sidaasoo kale salaatu khawf ku tukanaysa keligeed haddaad tahay adowna waa iska waardiyen salaaddaana waa tukan hadday keento inaad cararto ama aad fiijiso salaaddina aad tukanta sidaasaad ku wadaysaa fasalla baabu salaati aalibi abu daawuudka fii sunani abu daawuud wuxuu baabisan jiray baabu salaatu daalib qof wax raadinayo wax caydhinaya salaadiisa codaygu buu fiijinaya salaadina waa tukanaya fasallaa biladiina yaluunahu rakca kuwii nabiga la xidhiiray safkii la xidhiiray ragcad buu tujiyey uma qaama waa kacay falam yazal kama zuulin qaa'ima ragcaddii labaad buu dheereeyey xataa salla aladiina kuwii buu tujiyey khalfahum ka dambeeyey ragcata ragcad kale uma taqadamuu horay bay u dhaqaaqeen wa ta'ahara aladiina kuwiina gadaal bay u siqeen kaanuu qudaamahum kuwan ka horreeyey fasallaa bihim racatan ragcad buu tujiyey uma qacada waa fadhiistay xataa salla aladiina takhallafuu ragca kuwii dib u dhacay ragcaddii u laabneed ayay fadhiga ku soo gaadheen uma sallama waa salaama naqsaday nabiga calayh isalaatu wasalaam tii hore u yardhowdahay waana ka gaabanta tii horea ka faahfaahsaneed qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can yaziid bni ruumaan can saalix bni khawaatin can man qof buu ka wariyey sallaa tukaday maca rasuuli illaah rasuulka maciise calayhi salaatu wasalaam yowma daati riqaac maalintii qaswadii la magacbaxday baxday qaswatu daati riqaac riqaacu waa karmaha kabala'aan iyo xaalad adag bay ku safraayeen ku dagaalamayeen dhulkuna waa dhul buuraleeya ah, oo dhagax leh oo shiila leh oo filgima leh markaasay lugihii lugihii baa maqaarka ka baxay dhaawac baa gaadhay markaasay calalahoodai intay jeexjeexdeen iyay lugaha ku duubduubteen calaacalaa ku duuduubteen markaasaa waxaa loo bixiyey qaswadaasii iyo dhacdadaasi qaswatu daatiriqaac baa magac looga dhigay salaat alkhawf buu nabiguna tujiyey calayhi salaatu wasalaam ama daa'ifatan koox safad macahu nabiga maciisii la safato wa daa'ifatun kooxna wajaaha alcaduw cadowga hortiisay taagnaayeen waardi baahayeen fa sallaa biladiina maca kooxdii nabiga la tukanaysa ragcatan ragcad buu tujiyey uma habata qaa'iman ragcaddii labaad istaaggii buu nabiga ku sugnaaday oo dheereeyey wa atamuu kuwii ragcadda hore la tukaday nabigu ragcaddii labaad markay istaageen way dhammaystirteen ragcaddoodii lianfusihim lixaalihim naftoodii bay iska dhammaystirteen intay ka goosteen nabiga ragcaddii labaad marka nabigu waa u taagan yahay yo intay ragcaddii labaad la imaadeen yo uma insarafuu intay gadoobeen bay fa safuu safteen wujahaal caduwu cadowga meeshii hortiisaeed bay safkii yay galeen waardi bay galeen ragcaddoodii labadooda ragcadood way wada tukadeen midna nabiga la tukadeen midna intay goosteen bay dhammaystirteen wa jaa'at aaa'ifatu luqraa kooxdii kalaa timid fasallaa bihim rakca nabigaa wuxuu tujiyey racad allatii baqiyat ragcaddii nabiga u hadhay iyo la tukadeen wuu tujiyey uma habata jaalisa haddana atixiyaadkii iyo fadhigii buu nabigu ku dheeraaday wa atamuu kuwii ragcadda nabiga ku soo gaaray ragcaddoodii labaad bay soo dhammaystirteen lianfusihim markaasay atixiyaadka nabiga ugu imaadeen oo ku soo gaareen uma sallama waa salaama naqsaday bihim kooxdii labaad marka way ka goosan haddana soo gaari way la salaamanaqsaday waxaasoo dhanba waa la ogolyahay fii salaati alkhoof oo yuxtamal yuqtafaru fii salaati alkhawfi maa laa yuxtamal fii hayriha waxaan salaadaha kale iyo xaaladaha kale oo galeen baa loo ogol yahay qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana afaan cafaan ibnu muslim asafaar qaala xadaana aabaan ibnu yaziid qaala xadaana yaxya bn abi kaiir can abi salamata bn cabdiraxmaan bn coof aلzuhri qiila ismuhu cabdullah wa qiila kunyatuhu ismuh kinyadiisaa magaciisaa abu cabdisalamahaasi cabdullahi baa la dhahaa mehe abu salamahaasaaba waa magac calaa suurati kunya ku timidoo magac buu u yahay ibn cabdiraxmaan bin cawf azuhri wey axadu fuqahaai sabca fii casri taabiciin buu ka mid yahay can jaabirin jaabir bni cabdillaahi ibnu camar bnu xaraam radia allaahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi wey qaala jaabir wuxuu yidhi aqbalnaa waan soo gadoonnay maca rasuuli illah annagoo nabiga la soconna calayhi salaatu wasalaam muhimadii iyo qaswii iyo duulaankii baa laga soo noqday xataa idaa kunaa bidaati raqa ow riqaac meeshaas daati riqaac looya markaan marayno qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn saxaabadu nabiga siday ogaayeen oo la socon jireen ay oga warhayeen <clears throat> kunaa waxaan ahayn idaa ataynaa calaa shajaratin markaan imaana geed daliilatin hoos leh taraknaaha waxaan uga tegi jiray illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga dhulku waa dhul aan geedo badnayn oo saxraa markaa geedo yar yar oo nagaan iyo gaagaaban iyo halhal geedoo weyn oo meelaha togagaya ka baxa geed qabow haddaan aragno nabigay u iiaar iiaar wey wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa nimankii la yidhi wey marka nabigay calayhi salaam ku karaamayn jireen oo dhihi jire nabi allaw meeshaan adiga noo saaxo inuu nabiga hoos helo oo qabow helo oo nasasho helo yaa iyaga raaxa u ah saasaa raaxa u ah saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam walidaalika abubakr sidiiq waa kii dhihi jiray markay nabigii asaga ay soo hijroodeen in yaroo wuxuu wadaa ubba yaroo biyo ayuu wadaa oo la dahaaray oo biyaha inay kulolaanin lagu talagalay nin ari la jiro u imaaday wuxuu yidhi caanaha noolis neef buu ka soo lisay caanihiibuu wuxuu ku shubay deenna cafwan caanihiibuu wuxuu ku shubay biyihii ayuu ku barxay markaasa caanihii kululaa ay qaboobeen nabigaan siiyey buu yidhi xataa radiitu nabiga calayi salaam baa cabbay markaa wuxuu leey xataa radiitu asagii oonkii hayay haraadkii hayay gaajadii haysay inta ooma muuqato nabi maxamed ba hadduu u noolaaday asaga waxaa weeyaan farax ooma laabna saasay ahaayeen saxaabatu rasuuliillaahi sala allahu calayh waali wasalam haddana dhimashadiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama dhalashadiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ixtifaalaho u sameeyeen ma jirto wax hoolaa u gowraceen nabiga dhalashadiisina ma jirto axad ka jeclaana ma jirta saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam naxrii duuna naxrika nimanka dhihi jira wey dhuuntaannada nabi allaw dhuuntaada ha ka hoosayso taannada ha horrayso wixii leebo adiga kugu dhici lahaa annaga dhuuntaa naga galee nabi allaw adiga isgaabi isgaabi bay dhihi jireen cadow markii dagaalka lagu jiro ma u malaynaysaa marka in ay ka bakhayleen ama ay ka ilduufeen hadday weyneyn iyo tacdiimin iyo ajir iyo hawaab iyo cibaado ay tahay iyo alla u dhowaasho iyo nabi jecel in la ixtifaalo bisha ayada ah inay arrintaa ka gaabin lahaayeen ma kula tahay haddiise khayr iyo wanaag uu ku jiro nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka aamusi lahaa oo qarin lahaa ma kula tahay intii laga weyneeyey ee tawqiifiga ahee naska uu ku soo arooray intaasumaa lagu kaaftoomi in maalinta isniintaa nabiga la dhalay maalintaana uu yidhi waan soomaynaa ilaahay annagoo ku shukrinayna maalinta ayada ah ayaan soomaynaa buu nabiga calayh isalaatu wasalaam waa soom waa in la gaajoodo oo la oomo iyo wax ka soo horjeedoo ah in la damaashoodo wax la cuno qiyaas maca alfaariq in laisku soo jiido qof sooman oo ooman oo gaajaysanoo sidaasi la yidhi isniintii nabigu u dhashay ha loo sameeyo iyo in la yidhaahdo cunto ha la cuno haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la raaci siduu yidhi ay saxaabadana ku raaceen oo ahaa aan soonnama la yeeloo la soomo maxaa cuntada loo barfuuqaya oo ariga loo gowracaya iyo geela nabi jeceel maaha waxaasaga hafartooyo wey hafartooyo nabi maxamed waa la hafraya sala allah aleh wasalam hafartooyada waxaa ka mid a ah. in maantoodan intii la dhawaaqo la yidhahdo maxaad haysaan haddii la yidhaahdo salliga nabiga weeye la yidhaahdo war ma salli baa waxaad akhrinayso salliga keebuu ahaa allahuma salli calaa muxamadin wacala aali muxamed allahuma salli calaa nabiyina muxamed sala allahu calayh wasalam in fiidda horena nabiga lagu salliyo inta dambena balaayo la sii daayo oo wakhtigo dhan lagu dhumiyo waxaas maaha salli waa hafartooyin nabi maxamed waa la nabaya sala allahu calayh waali wasalam salliga nabiga ha la badiyo waa cibaada waa qurba waa daaca wax ilaahay loogu dhowaado waxa ugu qiimo badan wey waa kuwan asxaabtii rasuulka calayhi salaam wixii ayaga wakhtigooda suubanaan waayeyna oo hagaag iyo wanaag iyo khayr noqon waayey kuwii ka dambeeyey lama imaan karaan khayr ka fiican khayrka saxaabada ummaddii hore waxayna ku suubanin ummaddan dambe kuma suuban karto wuu yidhi imaam maalik radi allahu canhu salafka hadallada laga soo ororiyay bay ka mid tahay hadduu khayr ahaan lahaana ayagaa nooga hormari lahaa waa kuwan saxaabada nabiga jeclaa wuxuu leeyahay kunnaa idaa ataynaa calaa shajaratin markaan geed imaanno daliilatin hoos leh taraknaaha lirasuuli illaah nabigaan ooga tegi jiray calayhi salaam oo dhijir nabi allahu geedkaas waa looga kala tegi jiray hanoo harsadee qaala fa jaa'a waxaa yimid rajulu nin min almushrikiina gaaladii ka mid a ah. cadowgii baa laga soo gadoomay dagaal baa dhacay waxaa ku daba jira oo ku daba joogay oo raad qaadayay nin mushrikiinta ka mida ah oo ku dhaartay inuu nabiga soo dilo ama muslimiinta wax soo yeelo waa daba socday weligiiba wuxuu soo gaaray nabigii iyo saxaabadii oo hurdo oo xilli harama ah oo kuleel ah geedo intay hoos galeen daatay fajaa rajulu min almushrikiin baa yimid wa sayfu rasuuli illaah nabiga seeftiisina calayhi salaam mucallaqun la suray bishajaratin geed nabigoo intuu geed saa u sudhay seeftiisii hoos jiifa yuu soo kor istaagay waa raggii laisdilaayay faakhada sayfa nabiyi illaah nabiga ilaahay seeftiisii buu qaaday calayhi salaatu wasalaam fakhtaratahu markaasuu seeftii galka ka bixiyey si dhaqsaa yuu galka oga bixiyey qaala markaasuu wuxuu ku yidhi lirasuuli illah nabiga calayhi salaam oo indhaha kala qaaday atakhaafunii maiga baqaysaa buu yidhi ma iga cabsanaysaa muxamedow qaala nabigu wuxuu yidhi laa maya buu yidhi xaaladdaa fiiri ashjacu nnaas wa ajwadu nnaas ayuu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam wa axsanu nnaas dadka kale uu geesisan buu ahaa seefaa lala kor taagan yahay naga baqi maya buu yidhi qaala faman yamnacuka minii yaa iga kaa reebaaya oo adiga yidhi maya eh yaa iga kaa reebi qaala wuxuu yidhi allah ilahay baa iga kaa reebaaya allaahu yamnacunii mink ilahay baa iga kaa reebaaya waxaa soo aroortay riwaayo kale oo riwaayooyinku isfasirayaane fasaqada can yadihi sayf seeftii baa ka dhacday ninka asagaha rucbi iyo argagax baa ilaahay ku riday waxa ilaahay ugu talagalay malaa'ig baa gacanta kaga dhufatay allahu aclam seeftiisi dhulkay ku dhacdayba ninka asagaha islamarkiiba nabiga calayh salaam baa seeftii gacanta ku dhigay waa iskugu yeehay saxaabada wuxuu yidhi warkaalaya warkaalaya nin meeshaba waxaa la arkay fadhiya iyo nabigoo seef gacanta ku haya waa u warramay wuxuu yidhi ninkan seefteydii uu ila baxay sidaasaana dhex martay waa kana ilahay waa iga badbaadiyey fatahadadahu asxaabu rasuulilah saxaabadii nabiga calayh salaam baa handaday fa aqmada sayfa seeftii buu nabigu galkii geliyey wa callaqahu meesheedii buu suray xadiidkoo mukhtasar weeye ninka isaga ahaa nabiga calayh salaam markuu seefta qaaday wuxuu yidhi adiga ii kala reebaya haddaayu adiga lahay ii kala reebiya kun khayra aakhidin buu yidhi waxaad noqotaa qof seef qaada qofka ugu khayr badan badbaadi waa calaacalay waa cabaaday ilaah ma yaqaano tawakul iyo tala saarasho ma yaqaano marka waa cabaaday markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi haye ma islaami hadde islaamka ma soo geli maya buu yidhi kurka kamuna jarin islaamkii buu diiday darteed laa ikraha fi ddiin laakiin nabiga alayh salaam masaalix badan buu fiirin jiray muhimmaddiisu ma ahayn qofkan in la dilo in gaalada la laayo oo la dilo oo la qarxi la jajabiyo wax law arrintu ma aha maqaasida iyo haayada loo jeedo haayada waxa weeyaan in diinta ilaahay subxaana wa tacaala ay faafto oo shareecada la qaato oo dadkana ayaga ah diintii ilaahay subxaana wa tacaala ay qaataan hadday qaadan waayaan in markaasi qodax hadday noqdaan la zuuliyo oo wasiiluu noqonayaa jihaadku haayada laga leeyahayna waa nashru dacwa wa iblaaqi dacwa dadka in dacwada la gaarsiiyo o diinta la gaarsiiyo wey marka ninkan isaga inuu nabiga hadda kulka ka gooyo waa heli karaa laakiin waa iska daayo ma islaami maya ma islaamayo laakiin waxaan kuu ballanqaadi buu yidhi ciidan dambe iyo dagaal dambe oo adi lagugu soo qaado inaanan qayb ka noqonin oonan dagaal kugu soo qaadin yaan ballanka qaadi buu yidhi waa iska sii daayay nabiga sala allah aleh wasalam lacalla wacasa ninkaa waxaa laga yaabaaba inuu islaamo waxaa laga yaabaa inuu qowmkiisa iyo tolkiisa islaanimada sabab ugu noqdo yaa dhici karta waa iska sii daayay nabiga sala allah aleh wasalam sidii baa dhacday markuu carradii tagay oo reerkiisii tagay wuxuu yidhi ataytukum min cindi khayri naas buu yidhi kii dadka ugu khayr badnaa agtiisaan ka imaaday buu yidhi mucaamaladii wanaagsaneeda nabigu kula dhaqmay calayhi salaam ee raxmaddii u muujiyey ninkii cadaawadii o dhan baa ka baxday markii dambena waa islaamay ujeeddadaasuu nabiga ka lahaa sala allah alayh waali wasalam qaala fanuudiya bisalaa salaaddii baa la dhawaaqay oo salaatu jaamica waa loo aadaamay fa sallaa biaa'ifatin ragcatayn nabigu nabiga calayh salaam koox buu laba ragcadood tujiyey laba ragcadood buu tujiyey salaaddii buu ka baxay nabiga calayh salaatu wasalaam uma ta'aharuu way tageen oo halkaasay aadeen oo waardigii bay aadeen wa sallaa biaa'ifati lukhraa kooxdii kalena ragcatayn laba ragcadood buu jejiyey qaala fa kaanat lirasuuliillah nabiga waxaa u sugnaatay calayhi salaam arbacu rakacaatin afar ragcadood walilqowmi qowmkiina ragcataan laba ragcadood laakiin arbacu rakacaadka nabiga u sugnaatay afarta ragcadood waxaa weeye laba ragcadood oo qolada hore uu la tukaday oo addo ah iyo laba ragcadood oo icaado ah oo uu soo celiyay oo qoladii labaad uu la tukaday waa suuro kale iyaduna suuro kale weeyaan inuu imaamku qoladan laba ragcadood la tukado waxba una kala qadqaadin qoladaa kale laba ragcadood la tukado jamaacadii saa ay ku wada helaan oo saa isku babedelaan ayadana waa dhacdaa waxadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarami abu muxamed isamarqandi imaamu mutqinun iqa ahbaranaa yaxyaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa mucaawiya wa huwa bnu sallaam alxabashi qaala ahbaranaa yaxya ibna abi kaiir alyamaani qaala akhbaranii abu salama bn cabdiraxmaan aلzuhri ana jaabiran asulami ahbarahu anahu sallaa maca rasuuli اllah nabiga calayh salaam maciisuu la tukanay salaat alkhawf fasallaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam biixdaa daa'ifatayn labadii kooxood qaar ka mida labadii kooxood ama labadii jamaaco ama labadii saf midkood buu ragcatayni tujiyey uma sallama bidaaifa alukhraa uma sallaa wuxuu tujiyey bidaa'ifati alukhraa kooxdii kale ragcatayn fasallaa rasuulu llahi sal l slam arbaca rakacaat afar ragcadood oo laba iyo laba ah wasallaa bikulli daa'ifatin ragcatayni buu tuji marka waxaa bannaan waxay noqonaysaa salaatu almuftarid khalfa almutanafil oo labada ragcadood ee dambe nabiga sunno weeyaan qof sunno tukanaya farad waad ku xidhan kartaa taasay ka dhiganta bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabu ljumuca kitaabu ljumca buu ku saabsan yahay jumcada waxay ka mid tahay min khasaa'isi hadi waa fadli gaara oo ummadda ilaahay ku fadilay wey ummadihii naga horreeyey innagayna daba socdaan iyagaa ah, naga horreeyey zaman ahaan laakiin haddana innagay naga dambeeyaan oo wuxuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi dadka innagaa ka horrayna falyahuudu qadan wanasaara bacda qad marka innaga jumcada maanta aan ogno oon ciidaysanno yahuud berri bay sabtida isku gurayaan sawmacadoodii iyo macaabiddoodii nasaare iyo kiristaankana beriga dambe xaday isku gurayaan innagaa hogaaminayna maalinta waa maalin fadli badan oo fadaa'il badan uu nabiga calayhi isalaatu wasalaam ku sheegay axkaam iyo masaa'il fara badan oo ku saabsan jumcadana way jirtaa ay ka mid tahay jamaaca shardi ah jumco keligii qof ma tukan karo jamaaca shardi ah laakiin jamaacadaase maaqa wey afartan bay dheheen shaaficiyadu labiyo tobanna qolaa tiri ayaguna qolo kale wey afar qolaa tiri saddex qolaa tiri inta oogu yar waa saddex wey saddex qof yaa oogu yar oo hadday isku imaadaan jumcad tukan kara mid khudbeeye iyo laba loo khudbeeyo mid khudbeeye iyo laba jamaaco oo lala hadlo aqaluljamci inaan weeyaane qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi wa muxamed bnu rumx bnu muhaajir qaala ahbaranaa leyt ibnu sacdin xaa waxadaanaa qutayba qaala xadaanaa leyt can naaficin can cabdillaahi bni cumara qaal samictu rasuula allah rasuulka ilaahi baa maqlay calayhi salaam oo yaquulu leh idaa araada axadukum axadkiin hadduu doonaayo an yaatiya aljumca inuu jumcada imaado falyaqtasilha waxay ka mid tahay aadaab jumcada in la qabaysto goorma markaad soo baxayso ilaa araaddan waxay ka dhigan tahay haddaad aroor intaad qabaysato aad shaqo aaddo beerta aaddo ood xoola raacdo ood soo dhigiddo adoo dhidid miiran oo shiiraya haddana masaajidka aad imaato qabayska muxuu kuu tarin waxba kuuma tarin marka markaad isdiyaariso inaad masaajidka aaddan rabto soo qabayso deena adoo nadiifa ah, oo idgoonoo dayiba ah, imow falyaktasi markaas soo qabaysto qabayskaasi iyo xukunkiisa masaa'il axaadiistaan arki doonaa xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa laytxa xadaanaa ibnu rumxin moxamed bnu rumxin ibnu muhaajir ahbaranaa laytxa bnu shihaab can cabdilaahi bn cabdilaahi bni cumara can cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi wahuwa qaa'imun isagoo taagan cala almimbari mimbarka isagoo nabiga ku taagan oo saaran oo khudbaynaya wuxuu yidhi man jaa'a qofkii imaado minkum idinkaynaga mid aljumca qofka jumcada imaanaya falyaqtasilha qabaysto marka jumcada imaashaheeda qabayska loo sunneeyaa dadkaan jumcada imaanayn ama mariidkae jiran ama haweenkae guryahooda ku tukanaayo ayagoo qabays jumca shaqa kuma laha waxadaanii moxamed bnu raafic naysaabuuri qaala xadaanaa cabdurazaq bnu hamaam qaala akhbaranaa ibnu jurayjin qaala akhbaranii ibnu shihaab can saalim waabdlaahi ibnay cabdilaahi bni cumara cabdulahi bn cumar baa labadaba dhalay can ibni cumara can inabiyi sal slam bimilihi marka wiil cabdulaahi bni cumar wiilkiisana wuxuu bixiyey cabdullaahi buu bixiyey waxba dhibaataa maleh inuu qofka isagoo cabdullahi lodha magaciisi inuu haddana ilmihiisa u bixiyo wax dhibaataa maleh qaar baad arkaysaa saddex la dhaxay moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed alqazali waxadaanii xarmalata ibnu yaxya ahbaranaa ibnu wahbin ahbaranii yuunus can ibni shihaabin can saalim bni cabdillaah can abihi cabdullaahi bni cumar qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu bimili qaala waxadaanii xarmala bnu yaxya abarana ibn wahbin abarana yunis an ibn shihaab xadaanii بن bn cabdillah can abiih ana cumar بن اlkhaaab radia allahu canhu baynamaa huwa cumaro yakhdubu khudbaynaya annaas dadka u khudbaynaya yowma aljumca maalin jumca asagoo khudbayn dakhala rajulu nin baa soo galay min asxaabi rasuulilah saxaabada nabiga ka mida yaa soo galay riwaayadan soo socotaa noo caddayn doonta qofkaa ninkuu ahaa cumaroo khudbayn baa nin soo galay fanaadaahu cumaru cumar baa u dhawaaqay ay ayatu haadihi xilligan waa xilligna saacaddana socota waa maxay ayuu yidhi riwaayadan sidaas inuu ugu caddeeyey riwaayo kalena wuxuu yidhi sarbeeb bay ahayd maa baalu rijaal riwaaya soo socota maxay tahay rag xilligan khudbadoo socota imaanaya dadku aad bay ugu badan yihiin waliba hadda xilligan aad bay ugu badan yihin waliba meelahan aan joognay magaalooyinkeenna layaab badan baa iska jira nasal allah asalam alcaafiya nairobidan intaa noo jirta saa maaha soomaaliyana saa maaha jumcada maalinteeda aad baa loo weynayaa masaajida qaar saddex saac meelaad ka istaagto ma helaysid innagana aadaankii mu'adinka markuu aadaamaya hal qof ama laba qof ama hal safoo badh ah yaa fadhiya markuu khadiibka khudbada bilaabaa lasoo gelgelaya masaajidka khadiibka khudbada bilaabo qaarna salaadoobayba ka soo gaarayaano khudbadiibaa way dhaafi bacda ahlilcilm waxay ku tageen ninkii khudbada jumcada ay dhaafto oo soo gaari waayo falaa jumcata lahu jumcaha ma sugnaanin jumca ma sugnaanin liannahu fascuu ilaa dikri illaahi buu ilah yidhi dikriga ilahay la sheegana waa khudbada khudbadii maadan imaan amarkaasi waa wujuub walamru bishay nahyun can diddihi nahyi iyo taxriim baad ku dhacday wanahyu yaktadi alfasaad falaa jumcata lahu qofkaa jumcada ma sugnaanin qaar culamada ka mida ah saasay ku tageen walahum wajhun fii dalika cumaroo khudbaynaaya nimaaso akbarkaas ayu saacati haadii faqaala wuxuu yidhi innii shuqiltu lyowm maanta waa lay mashquuliyey buyii oo caado u lahaa ma ahayn dhaqankiisa ma ahayn laakiin arrin baa maalintaa qabsatay oo reebtay oo uu ku mashquulay falam anqali ma soo noqonin ilaa ahli reerkiiyo gurigiiba kuma soo noqonin xataa samictu nidaa ilaa aadaanka aan ka maqlo ciddaan ku soo laabtay aadaankii baan maqlay falam azad azid kama ziyaadinin calaa anta wadactu inaan weysaystay wayse umaan isku boobaye masaajidka hore u soo aaday buu yidhi nin iska fadhiya guriga ma ahayn qaala cumar baa wuxuu yidhi walwuduu'a ayda haddana wayse keliya miyaad la timid oo intaad daahday baad haddana qabayskii ka tagtay oo adoon qabaysanin yaad wayse keliyaad la timid miyaa haddana laba shay baad ku dhacday ta'ahur dibdhac iyo qabays la-aan waqad calimta adigoo og ana rasuula allah nabiga calayh salaam kaana yaamuru bilqusli inuu qabayska amri jiray adoo og amarkaana cumar radia allahu canhu wuxuu ka fahmay amrulwujuub inuu yahay asalkuna sidaas ay ayadoo shareecada iyo nusuusu shareeca oo amirta waajib bay ku soconaysaa lasmana weydiin jirin ma sunna waxaasoo dhan gadaal fuqahada iyo ijtihaadaadka dambe ee amarku inuu waajib yahay baa asal ahaan jirtay saasay asal ahaan jirtay ilaa la helo wax cad oo sarfiya ayib kaana yaamuru bilqusli qabaysku amri jiray waase xadaana isxaaq bin ibraahim ahbarana waliid bn muslim can alawsaaciy cabdiraxmaan bn camr alawsaaci qaala xadaanii yaxya bn abi kaiir qaala xadaanii abu salama bn cabdiraxmaan qaala xadaanii abu hurayrata dawsi qaal baynamaa cumar bnu khadaab radia allaahu canhu cumaroo yakhdubu khudbaynayo annaasa daaska u khudbaynayo yowma aljumca maalinta jumcada maalin jumcada soo khudbayn id dakhala cumaan bnu cafaan cumaan binu cafaan baa soo galay xadiidka waxa laga faa'iidaysto shan faa'iidoo laga faa'iidaysto yaa rabaa xadiidka inaad ka soo saartaan markaan dhammeeyo baynamaa cumar bnu lkhadaab oo yakhdubu khudbaynayo annaasa dadka u khudbaynayo yowma aljumca maalin jumca id dakhala waxaa soo galay cumaan binu cafaan baa soo galay waa ninkaa daa'ita magaciisa aan la sheegin rajulun laiska lahaa waa cumaan fa carada bihi cumaru cumar baa u sarbeebay magaciisi muuna sheegine si sarbeebuu oola hadlay fa qaala wuxuu ku yidhi waata sarbeebtii maa baalu rijaalin rag xaalkood muxuu yahay yata'akharuuna dib u dhacaaya bacda nidaa'i aadaanka kadib oo amin dambe khudbada socota imaani dadka may joogaan oo iska beddelaan qaala cuhmaan baa wuxuu yidhi cumaan bn cafaan yaa amiira almu'miniin amiiruulmu'miniinow cumarow maa zidtu kama siyaadinin xiina samictu nidaa aadaankii markaan maqlay anta wada'tu inaan weysaystay uma aqbaltu aan soo qaabilay masaajijkii faqaala cumar baa wuxuu yidhi walwuduu'a wa facalta alwuduu'a ma weyse unbaad samaysay aydan haddana oo taqsiir kale weeyaan iyaduna qabaysi baad ka tagtay alam tasmacuu miyayna maqal jabaacay rasuulallaahi nabiga calayhi salaam oo yaquulu leh idaa jaa axadukum ila aljumca axadkiin markuu jumcada imaanaayo falyaqtasil ha qabaysto soo muna dhehin ayib alfaa'ida luulaa faaida koobaad ay kor codkaada intaa miya codkaada aye khadiibka qofka khudbada akrinaya inuu hadli karo lanana hadli karo hadalka waa inuu yahay hadal maslaxa leh hadal xugun sharciya laga qaadani waa inuu yahay iska hadal maaha iska hadal maaha wuu hadli karaa laakiin salaad wax ku saabsan khudbada ku saabsan ahkaamtii shareecada ku saabsan ma tukatay qof soo galay salaadii masaajidka soo galay khudbada oo la akrinaayo iska fadhiistay hebelow ma tukatay maya qum fasalli nabiga saas yidhi tuko surayg waqadafaani laakiin su'aal iyo hadal aan macno lahayn qof baa soo galay markaasu wax roob sheeg wax roob da ma jiraan wax roob da roob ma da waraabaha ma imaaray waa kii safarta jiree waxaasoo kale lama ogolo masaa'il sharciya la rabaa nacam hay-ad taa waa jawaabta koobaad wey faa'idada koobaad wey faa'ida thaaniya kor inaan dadka aan magacooda lagu dhawaaqin meel dad ay joogaan oo hebel la dhihin oo loo sarbeebo asagana waa isgaran dadka kalena way ka faaidaysanayaan waxba asaga maarata magaciisa an lagu dhawaaqin ayada waa faaidada labaad nacam ya in qabayska jumcada ayna waajib ahayn culamada qaar baa ka qaadatay qabayska jumcada inayna waajib ahayn maxay dhaheen haddii waajib ay tahay qabayska jumcada cumar intaa kagama harin cumaan cumaanna calaacalkaa iyo cudurdaarashadaasi lagama yeelayna intuu noqduu soo qabaysan lahaa hadduu qabaysku waajib yahay laakiin niqaash bay gelinayaan waajib baa ahaada laakiin khudbadii baa hadda timid khudbada dhegaysigeedana waa waajib laba waajib baa isku dhacay hadduu tago soo qabaystana khudbadii baa dhaafi marka xaaladdan hadda laba maslaxa ayaa tasaadum ka dhacay midkoodii halkaasi wakhtigiisa uu mudayiq yahay baa la qaadanayaa saasaa loo kala rajixi karaa dayb kaas in qofka la inkiri karo axsanta wa axsantum jamiican qofka waa la inkiri mahma kaan qofkuu rabaa ahaado qofkii shareecada iyo diinta meel kaga dhaca ama xoogow gaabin la yimaada waa la canaanan qofkuu rabaa ahaade waa la canaanan marka cumaan bin cafaan wey ninka uu cumar canaananayo ou leeyahay waase waa afar hal baa noo hadhay nacam ya inuu khadiibka dadka la hadli karaa inuu ka hadli karo masaasu yiri taasoo waa la sheegay sooma waa un ta'kiid haye ya jumcada inhe jumcada in la khudbeen karo jumcada in wakti hore wakti hore xageed ka soo qaadatay wakti hore cusbaan hadduu dibdhaca kuwaan war hormara inay imaashihii watiga waqtiga la imaanaya atabkiir ila aljumca haye yaa kale shantii waa sheegteen ya waxbaa sii dhiman ad waa ka jawaabta asalka waxaa weeye qofka haddii magaciisa la sheego waa isdifaaci karaa laakiin tacriid iyo hadday tahay maa baalu aqwaamin laiska yidhaahdo inaad soo booddo oo tidhaahdo oad ka jawaabto bannaanka iskeenta waaba lagu qariyey qabal wuu qariyey oo magacii baa lagaaga baxay inaad qariso adna aamustaa fiican laakiin cumaan radia allaahu canhu maanta muuna yeerin maabaalu baalu rijaalintii uu ka jawaabay sababtoo ah waxa soo galay ee dhan ay fiirinayaan waa asaga walow haba loo sarbeebee laakiin sarbeebka inuu asaga ku dhacayse la wadagaray tana keentay inuu hadlo uu yidhaahdo aniga sidaasaa dhacday oo waan soo daahay oo qabeys waa ka gaari waa inuu yidhaahdo sarbeebka maanta wuu og yahay in asaga loola jeedo dadkana way og yihiin waxaa sarbeeb la iska wada garanayo ah, maabaalu aqwaam dadkii oo saa u fadhiya hadduu qof soo galo oo tidhaahdo maabaalu aqwaam yataakharuun dadku way garanayaan ninka taakoray inuu hebel yahay marka maabaalu aqwaam waxba ma reebin ma mara saarin marka faa'idaasi waa xadiidku intaasaan ku kaaftoomaynaaba baabu wujuubi qusli ljumca jumcada qabayskeeda waajib weeye calaa kulli baaliqin qof kasta oo qaangaara min alrijaali ragga ka mida ah ilan haween waajib kuma jumcadee wa bayaanu maa umiruu bihi wixii la amray oo jumcada wujuubkeeda qabayskeeda e waajibnimadeeda ah yaa la caddaynaya xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can safwaan bni sulaym can cabaa'i bni yasaar can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi alquslu qabayska yowmaaljumca maalin jumcada la qabaysto waajibun waajib weeye calaa kulli muxtalimin aw muxtalamin qof kasta oo qaangaaray qof kasta oo baaliq oo qaangaaray muxtalim ayaa fiican waa ku waajib inuu qabaysto lafdigaasi wujuubka ah waxay ka mid tahay cibaaraadka sariixa ku ah waajibka oo amarkii laiska ilaaqay baa waxaa laleeyahy alamru lwujuub maxaad u maraynaysaa siiqatu siiqada amarka hadduuba ku yimaado wujuub hadduu ku yimaado wajaba iyo kataba iyo farada hadduu ka yimaado farada calaykum fariidatan min allah iyo kutiba calaykum eh, eh, eh, kutiba calaykum asiyaam lafdul kutiba iyo wajaba oo kale siyaqda sariixa ku ah waajibka bay ka mid tahay ilaa la helo wax daliilahoo sarfinaayo asalka saasa lagu soconaya nabiguna calayhi salaam lafdigaasuu isticmaalay nabiga calayh salaam waajib buu ku yidhi waxaan loogyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay aclamu nnaas erayguu ku hadlayo dadka asaga ugu yaqaana aclamu nnaas wey wa ansaxu nnaas ka dadka ugu naseexa badan weeyaanoo eray macno kale keeni oo dadan oo ixtimaalaad ay ka suuroobayso kuma dhawaaqeen nabiga calayh salaam ansaxu naas weye rasuulka calayh salaam wa afsaxu naas weeyaanoo ka dadka ugu faseexo badan weye rasuulka calayh salaam oo erayga uu ku hadlayo waa midka ugu faseexo badan waajib lafdiga uu yidhi wax kaleo loola jeedaa ma dhici karto shayga ugu caddaan buu nabiga ku hadlay calayh salaatu wasalaam inuu caddeeyo dadka u waa la amray marka waajibka in la ta'wiiliyo la yidhaahdo wujuub kale laga wadaa iyo sunnaan loo jeedaa iyo la yidhaahdo waa baciid waay aad buu u fogyahay saa darteed bay culimmada qaar waxay qaateen naskaasay qaateenoo in jumcada la qabaysto waajib weeyaan bay dheheen laakiin kuma xidhna sixat aljumca jumcada sixadeeda kuma xidhnoo qofkii soo qabaysan waaya waa qof dembi ku dhacay oo aafima oo ilaahay uu toobadkeen laga rabo jumcadiisina way asaxday way ansaxday oo shuruuddu sixa ka mid maaha qaar culimmada ka midana waxay leeyihiin maya ee waa sunna mu'akada waajibkanna waxaa loo hayaa sawaarif baa loo hayaa waxaa ka mida saarifka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu yidhi xadiid axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay soo saarayaan nabiga alai salaam wuxuu yidhi man ikhtasala yowma aljumcati fabiha wa nicmat afan man tawada'a yowma aljumcati fabiha wa nicmat waman ikhtasala falquslu afdal man tawada'a yowma aljumcati fabiha wa nicmat waman ikhtasala falquslu afdal maalinta jumcada ninkii weysaysta wax fiican waa sameeyey kii qabaystaasa kasii fiican marka soomaali kii weysada keliya la yimid waxaa l biha waa nicmad baa layidhi xadiikaasay deliishanaya waa xadiidka ugu xoog badan ee ay deliishadaan shaaficiyada iyo culammada qaar iyo fuqahada qaarkood raxmatullahi calayhim inay jumcada qabayskeeda aynan waajib ahayn xadiikaasi waa riwaayatu xasan lbisri can samura riwaayatu xasan lbisri can samura riwaayatu xasan albisri can samurana hadal baa ka jira xataa qaala النasaaئiyu raximah اllahu tacaala lam yasmac alxasan اlbisriyu min samura bni jundub ila xadiiu alcaqiiqa ila xadiiu alcaqiiqa o xadiid alcaqiiqa xadiidka caqiiqada ku saabsan basuu ka maqlay xasan albisri ninka la yidhaahdo samura bnu jundub marka cilladaasaa ku jirta wa calayhi khuruujan can alkhilaaf sana khilaafka u sii dhexgelgelin oona ugu qamaarin cibaadadaada jumca haddii la gaaro qabayso waxaddaanii haaruun binu saciid alayli waaxmed binu ciisa qaala xadaanaa ibnu wahbin ahbaranii camrun can cubaydillaahi bin abi jacfarin ana muxamed binu jacfar xadaa can curwa bni zubayr can caaisha radia allahu canha annaha qaalad waxay tidhi kaana naas dadku waxay ahaayeen yantaabuuna kuwa imaada ee ya'tuuna nawbatan way imaan jireen aljumcata jumcaday imaan jireen min manaasilihim guryahooda iyo xaafadahooda min alcawaali xaafadaha fogfog iyo tuulooyinka magaalada madiina ku dhadhow ay ka imaan jireen cawaaridu waxaa weeyaan alqura almuxiita bilmadiina tuulooyinka magaalada madiina ku weegaarsan oo qaarkood saddex mayl qaar afar mayl kuwa oo u fogna siddeed mayl bay u jireen magaalada madiina jumcaday halkaa uga imaan jireen nabigeena la tukadaan calayhi salaatu wasalaam fayaatuuna waxay ku soo ku imaan jireen oo ku soo lugayn jireen fil cabaa'i ayagoo qaba darcul culus oo cabaa iyo maryaha culculus baa cabaa la dhaha ayay ku imaan jireen wayusiibuhum alqubaar boodhkii iyo siigadiina way asiibi jirta way ku dhici jirta qorraxdii oo kulul iyo ayagoo maryaxul culus qaba iyo siigadii iyo fidhadii intaa markay isqabato fatakhruju minhum waxaa ka soo bixi jirtay alriixu suudh iyo riix kariihaa ayaa ka soo bixi jirtay cimbaadiye ka imaaday oo soo jagleeyey oo qorax kulul ku soo baxday oo siigeed ku soo baxay oo fileeyey oo amin dambadeenna imaaday magaaladii qofkaa dhididkiisiiyo waxaas oo dhan raayixaaan wanaagsanan iyo uraan wanaagsanan baa ka soo baxay faataa rasuula allah nabiga calayh salaam waxaa u yimid insaanun qof oo minhum ka mida kuwii cawaalida ka yimid kuwaas ugu soo socday nabiga calayhi salaam guriga ugu yimid wa huwa bay leedahay caaisha nabiga oo cindii agtayda fadhiya nabigoo gurigayga agtayda jooga yaa nin dadkii ka mid ahoo safarta socodkaa dheer ka yimid ayaa nabigu u yimid calayh salaam salaam buu salaamay waa ag fadhiistay faqaala rasuululah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi low annakum idinku haddaad tadahartum dahaaro qaadan lahaydeen liyowmikum haada maanta maalin jumca la yidhaahdaa waa maalin qiimo badan haddaad soo qabaysan wehedeen oo isa soo nadiifin laheedeen way fiicnaan laheyd oo nabiga hadalku oga turaya si qabowbu wuxuu ugu sheegayaa wuxuu leeyahay haddaad dhahaaro qaadan lahaydeen ah. marka tanna waxa weeyaan qabayskii ayuu nabiga alay slam ku boorinayaa <clears throat> qolada leh waajib maaha waxay leeyihiin waajib hadday tahay waa ku caddayn lahaa waa waajib buu dhihi lahaa waa caddeeyey nabigu inuu waajib calaa kulli muxtarim yahay ee waxaa weeye ninkan suluubkaasoo la hadlayaa waa ninkaa ka imaaday faqiirka baahan safarta dheer ka imaaday marka nabiga calayh salaam xaaladda hadduu ku sugan yahayna mama saamixi karta qabays markaa laakiin ishaaradaas u bixiyey isagana waa fahmayaa oo hadduu heli karo waa qabaysan waxaddaana moxamed bn rumxin ahbarana leyl an yaxya bni saciid an camra can caaisha annaha qaalat kaana naas dadku waxay ahaayeen ahla camalin dad camal u saaxiiba shaqo dadku dad shaqaysta ahaayeen oo muruqmaal ahoo xoolahooda iyo shaqadooda gacantooda ku qabsadaan walam yakun lahum ooma sugneen kufaatun wax ka kaafiya shaqada dad u shaqeeyay iyo shaqaale iyo khaadimiin iyo addoommo mayna lahayn waagii dambe futuuxaadka la helay baa wax la hehelay intii hore nin walbaba adaa shaqadaada qabsan waxaada maarata u istaagi fa kaanuu waxay ahaayeen yakuunu lahum ku u sugnaado tafalun baa u sugnaan jireen raa'ixa kariha tafal xoogow shaqadii ay hayeen iyo camalkii hayeen maryadeed mar walba maryal iska babadelana ma jirto fursaddu ma badna marka amarada keliya la qabaa oo iska yar jaxfaanahoo qallafsanoo yaa allahu lagu heray markaas way dhididayaan fakaana lahum tafal waxaa u sugnaan jirtay raa'ixa kariiha fa qiila lahum waxaa lagu yidhi low iqtasaltum yowma aljumca maalinta jumcada qabaysta ha soo qabaysta shaqadii aad soo shaqaysteen eed dhidideen masjidkuun turuha u imaaninee toosa u imaaninee soo qabaystaa la yidhi baabu tiibi wasiwaaki yowma aljumca iibkii qabayskii in weliba lagu sii daro in lasdhiibiyo barafuud waxaad heli karta ismariso aad dhiib ismarmariso siwaaq iyo cadayna aad isticmaasho oo afka iyo ilkahana aad rumaydo maxaa yeelay dadku meel bay iskugu tagaayaan waa maalin ijtimaac ah muddo badan baa meesha la wada fadhini in qofka marka qofka garabkiisa uu raayaxa iyo kariyaha iyo waxsaasoo kalea tanaa la diidaya marka wax allaala wixii dee isagaba marka horeba urayana wixii uraya marka horena iska ilaaliba oo basal la soo cunay iyo toon la soo cunay iyo sigaar iyo tubaake iyo waxaasoo dhanna xagga u tur waxadaana camru bnu sawaad alcaamiri qaal xadaana cabdullaahi bnu wahbin ahbaranaa camru bnu اlxaarif ana saciid bn abi hilaal wabukayr bn ashaju bukayr bn cabdillahi alashaj qaal xadaanaahu can abi bakr bn munkadirin can camr bn sulaym can cabdiraxmaan bn abi saciidin اlkhudriy can abiihi abihi abi saciidin اlkhudri radi allahu canh ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaala wuxuu yidhi guslu yowmi اljumca maalinta jumcada oo la qabaysto calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaara ayuu korkiisa ahaaday oo jumco lagu leeyahay waa inuu qabaystaa wa siwaaku rumay iyo cadayashana waa laga rabaa wayamasu inuu ismariyo min aiibi iibka maa qadara calayhi wuxuu karo wixii iib iyo barafuur iyo udgoon oo heli karana inuu ismariyo taabto ilaa ana bukayran qaala isagu lam yadkur ma sheegin cabdaraxmaan ibn abi saciid wa qaala fi diibi markuu diibka ka hadlaayay wuxuu yidhi riwaayadiisa walow min diibi lmar'a hadduu xataa waayo baraafuunka ragga diibka haweenkiisii iyo haweenka isticmaalaan ayuu ismarinaya maalintaas sida yani udgoon loo jecel yahay ay u fiican tahay diibka haweenka oo ah khafiifu raa'ixa daahir muxuu ah allown midabkaas midabkiisa wuu muuqdaa udgoonkiisana waa qarsoon yahay baa lagu tilmaamay raggana udgoonkiisaa badan midabkiisana waa qarsoon yahay calaa kulli xaal haweenka iyo raggu barafuunada qaar waa kala leeyihiin qaarna waa isku leeyihiin hadduu waayo xataa midki gaar ay u laheed ayuu soo marsan karaa maalinta ayada ha imaado ugu yaraan asagoo oo udgoona udgaaya ha imaado walow min tiibi ilmar'a ah. xadiidkan isaga ah waxaa daliishanaya labadii qolaba qoladii tiri jumcada in la qabaysta waayo waajib xadiidkan daahirkiisa siiqadiisa waxay lamid tahay waajib bay la mid tahay calaadu quslu yowmi اljumca calaa kulli muxtarin baa yidhi qof kasta oo qaangaara korkiisu u waajib bay ku tahay bay ka dhiganta qolada reer mayahe waajib ma ahana xadiidkana deliishanayaan oo waxay leeyihiin waxaa lagu cadfay siwaaq iyo diib iyo baraafuur ismarin waxaana la ogyahay oo mutafaqa in diib lismariyo oo lasoo rumayda jumcada inayna waajib ahayn kol shay aan waajib ahayn haddii lagu cadfay qabayskii waajib ma aha qabayska oo waxa la yidhahda dalaalat اlاkhtiraan dalaalat اlاkhtiraan bay qaateen dalaalat اlاkhtiraan waa min adcaf dalaalaad buu ka mid yahay waa daciif wey in labada shay muqaaranada iyo xiriirka ay xidhiireen iyo wada socodka mujaawarada in isku xugun laga dhigo oo la yidhaahdo cadabkaa iyo xidhiirkaa iyo isku xidhnaantaasi isku xugun bay noqonayaan mar walba in la yidhaahdo waa waxaa weeye waa dalaala daciifa wey qur-aanka kariimka ilahi muxuu yidhi waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina maxaa laisku cadfay saddex shay baa laisku cadfay fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii baa layidhi litarkabuuha waziina shay mushtariga ay wada leeyihin waa la sheegay inaad fuushaan iyo inaad ziina iyo qurux saas oo kalea waxaana la ogyahay saddexdaasi mid ka mida waa la cunaa hilibkiisa lamana lama cuno waa kay ka la cuna faraska hilibkiisa waa xalaal waa la cuni karaa laakiin baqasha lama cuni karo lannu baqashu waxay ka dhalatay faras iyo dameer walaslu fi labdaaci ataxriim walaslu fi luxuumi kadalika waxaan u waa luxuum walaslu fi luxuumi ataxriim hilibkuna asal waxaa waa xaaraan hilib haddii aad ku taradudda xaaraan iyo xalaal ay isku qabtaan muujibu taxriim iyo muujibu taxliil wax waajibiye xalaalnimo oo ka mid tahay inaad ugaadhaadii aad leebka ku dhufatay bismillahina aad tidhaahdo muujibu taxliil weeyaanoo dabxi iyo gowrac bay noqon iyo muujibu taxriim oo ah inay biyo ku dhacday oo biyaha ay ku baktiday oo ay noqotay deena walmutaradiya labada hadday isku imaadaan kee la raacin xaaraan baa la raacin xaaraanimaa la raacinaya hilibka dayib sidaasaa asal ahayd marka baqasha sidaasa iyaduna dameeraha la raaciyey dameerahana waaba rijsi waa kee nabiga yidhi calayh salaam oo lama cuno marka maanta saddexdaa shay ee la isku xidhay haddana kale xugun bay noqdeen lama dhihin waxaa la raaciya baqashii iyo dameeraho lama cuni karo lama dhihin dameerihii iyo baqashii fardihiioo la cuni baa lagu xidhayo waa la cuni lama dhihin axkaamtoodii bay kala haystaan maca annahumaa annahum jamiican muqtariniin ay wa xidhiiraan marka dalaalatlihtiraan weeyaan oo waa dalaala daciifa weeyaan qaala xadaanaa xasan alxulwaani ibnu cali qaala xadaana ruux ibnu cubaada qaala xadaanaa ibnu jurayjin qaala xaw xadaanaa moxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaq min hamaama sancaani qaala akhbarana ibnu junayd cabdilmalik qaala akhbaranii ibraahim bnu maysara can daawuus bnu kaysaan alyamaani can ibni cabaasin cabdullaahi anahu dakara qowla nabiy sal slam fi lqusli yowma aljumca la qabaysto qaala daawuus wuxuu yidhi faqultu ibni cabbaas waxaan ku idhi wayamasu diiban aw duhna subagna waa ismarini dhiib iyo baraafuun aw duhnan ama subag iyo wax udgoon in kaana cinda ahlihi reerkiisa agtiisa haddii uu ka helaayo ku dar qaala wuxu laa aclamu ani ma ogi intaas ma ogi buu yidhi waan soo marray walow min diibi almar'a walow min diibi almar'a وxadaثnah isxaaq بn ibrahim alxandlي min rahawayh akhbarana mxamed bn bakrin xaa وxadaثna haarun bn cabdالlahi qaal xadaثna ضaxaaq bn mkhdin kilaahuma can ibn juraydin bhada اisnaad mutaabaca w qaala وxadaثanii mxamed bn xaatimin qaal xadaثna bahz bahz ibn asad اlcamiy bahz bahz ibn asadin alcami qaala xadaثna whayb ibn khaalid اlbahili qaala xadaثna cabdالlahi bn طaawuus can abihi طaawuus bn kaysaan can abi hurayrata radi اllahu canhu can اnabiyi sal اllahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi xaqun lilah ilaahay waxaa u sugnaaday xaq calaa kulli muslimin qof kastooo muslimuuna ku leeyahay xaqaas an yaktasila inuu qabaystaa lagu leeyahay fii kulli sabcati ayaam toddoba maalmoodoo kasta yaqsilu inuu fii kulli sabcati ayaam yowm yacni toddobadii maalmoodba inuu maalin qabaysto waa waajib yaqsilu ra'sahu madaxiisii buu dhaqi wa jasadahu jidhkiisii buu wada dhaqi qabays kaamila oo dhammaystiran oo tandiif iyo waxaa soo aroortay quslu sidii janaabada uu qofka uga qabaystooo badankaoo dhan biyaha inuu ku camimo ah maca dalki cinda maalik raximah ullah dalki iyo marmarinna lagu daro toddobadaa maalmood marka hadda waxa weeyaan mulaq waxaa qayday axaadiistii kalea qayday oo jumcada loola jeeda toddobada maalinta la qabaysan ama waxaan dhahaynaa mujmal weeyaan oo bayanat laxaadii uha axaadiista kalea caddaysay marka fahuwa mubayanu bacda atabyiin qaala waxadaana qutayba bnu saciid can malik ibni anasin fii ma quriya calayhi can sumayi mawla abi bakr abubakr bin cabdiraxmaan bin camr bin hishaam can abi saalix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi man iqtasala qofkii qabaysta yowma aljumca qusla ljanaaba janaabada sida looga qabaystooo kale yani waa in lagu camimo wey uma raaxadeena tagaa raaxadu waa tegitaan faka'annamaa wuxuu lamid yahay qaraba badana neef geela isagoo sadaqaystay buu lamid yahay oo saacadda koobaadba masaajidka iska sii xaadira neef geela waad garanaysaa oo la sadaqaystay oo intaasoo khalaa'iqaya cuntay ajirka laga heli waman raaxa fi saacati aaniya saacadda labaad qofkii tagana fakaannamaa qaraba baqara neef lo'a qof sadaqaystay buu la yahay waman raaxa qofkii taga fi saacati aalia saacadda saddexaad fakaannamaa qaraba kabshan wan aqrana geese leh oo weyn asagoo sadaqaystay buu la yahay waman raaxa qofkii taga fi saacati raabica saacadda afaraad fakaannamaa qaraba asaga oo sadaqaystay buu la mid yahay o ilahay ugu dhowaaday dajaajatan digaag ama dooro waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad qofkii tagana fakaannamaa wuxuu lamid yahay qaraba isagoo dhowaaday ilaahay ugu dhowaaday oo qurbaan iyo sadaqa ka dhigtay baydatan ukun ukun digaageed soo marta ajirka su usii yaraanayo hadba camalka intuu yahay buu ajirkula soconaya mar walbaba saacadda kubaad qofkii imaaday iyo qofka shan sac soo istaagay isku ajir ma noqonayaan cadaaladana ka ma aha ilaahayna waa xakiim subxaana wa tacaala yadacu alashyaa fii mawaadiciha almunaasab meelaha munaasabka buu axkaamtiisa dejiyaa subxaana qofkiis dadaala iyo qofkaan dadaalina isku ajirka iyo tawaab kama dhigo faidaa xaraja alimaam imaamkii markuu soo baxo oo khudbada u soo baxo xadarat almalaa'ikatu malaa'igtii baa soo xaadiri yastamicuuna dikraa ayagoo dikriga dhegaysanaya khudbadii baa dikri fasxuu ilaa dikri illaah khudbadaasaa loola jeedaa intii hore malaa'igtu waxay qoraysay albaabkay taagan tahay xadiid kala caddeeyey alawala qofka sida loo kala horeeyo ayay u kala qoraysay marka uu khadiibku soo baxo warqadahoodastawaw suxuufa warqadahooda intay laabtaan ayay khudbadii dhegaysanayaan inta dadka dambe gadaal imaanaya lix saac soo istaagay khudbada socota imaanayaan salaadda ay tukadeen uun hadday wax ka helaan nasiib bay leeyihin laakiin intaasoo ajirha dhaafay intaasoo ajirha dhaafay hadda lama fahmin ajirkaasi lagu shabahay xoolaha intaa leeg inay dadku ay fahmaan ma geel baa neef geela yaa sadaqaysan kara ah oo bixin kara neef geela waxaa lala dhigay muxuu ii dhaafi inaan dhahno weeye oon ku dadaallo oo kullunaa muqasiruun dhammaanteed muqasiriin baan nahay laakiin ogaada xaqiiqo waxaa ah oo waaqiceenna iyo duruuf xaaladdeenna iyo adduunyadeenna saan ugu maaragtay adduunku jecel lahay marka laga hadlaayo haddii masaajidka hordiisa lasoo tuuro geel iyo lo iyo wanan iyo digaag lasoo tuuro oo la yidhaahdo xoolaha masaajidkii la geeyey sida loo kala horeeyaana xoolaha loo bixinaya wax digaag qaban manu jiraan ya dhammaan geelaa iskugu imaan lahaa geelaa laiskugu imaan lahaa nin walbaba meeshaasi maanta neef geela ka qaado isdhihi lahaa ya bale qaar ba habeenkii sii saaxan lahaa masaajidka oo ayagoo daabuurkii kusii jira salka ku jira oo sii fadhiya waagu u baryi lahaa nasal allah asalaama walcaafiya ayib marka ajirkaa iyo awaabkaa intaa leenee weyn yaa lagu sheegay arawaax watabkiir ila salaat ila aljumca in loo degdego ajirka iyo awaabkuna qof walba isaguu u noqonaya waa dantiisa iyo maslaxadiisa maalinta aakharu helaya qiimaha iyo ajir iyo awaab loo baahan yahay wax yar ziyaadatu khayr ah xasano loo baahan yahay ayaa laga faa'iidayaa ayb baabun fi linsaati yowma aljumcati fi lkhudba wuxuu ku saabsan yahay alinsaat in loo dhegraaraciyo la dhegaysto oo khudbada la dhegaysto marjuca fi khudba khudbada la dhegaysto khudbada haddii la khudbeedayo in la dhegaystaa la rabaa gaar ahaan qofkii fahmi karaa oo waxa laga hadlaayo fahmaayo waa inuu la socdo waxaddaana qutayba binu saciid wamaxamed bnu rumxin muhaajir qaala ibnu rumxin akhbarani layd can uqayl can ibni shihaab qaala akhbaranii sacad saciid bnu musayib can abi hurayra an akhbarahu ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibik saaxiibkan hadda waxaa loo jeedaa mulaasaqada qofka garabkaada joogee kuu dhow saaxiibkaa ah haddaad ku tihaahdo asagoo aad hadlaaya jumcadii oo socota ansid war dhegayso jumcada yowma aljumca jumcaa maalinteeda khudbada dhegayso haddaad tidhaahdo walimaamu yakhdub imaamka khudbayni faqad laqawta laqwi baad ku dhacday laqwi waa waxaan fiicnaynoo faa'iide aan lahayn oo ajir iyo tawaab aan laga helayn bal ay dembi kaasoo soo gaarhaya waman laqaa falaa jumcata lahu baa soo hararta qofkii laqwi iyo sameeya salaada khudbadii oo socotana khudba uma sugnaanin oo ajir iyo jumcada ma helaayo marka waxaa la diidan yahay inkaarulmunkar in munkarkii la inkiro xataa khudbadii oo socota nin baa khudbaynayo dadku wuxuu u sheegay hau sheego asagaasaa qofkii hadlaaya la hadli karoo dhihi kara hebel oo aamus oo u bannaan tahay laakiin adiga khudbadaada yuuna kaa sababsanin khudbadaad dhegaysanaysay iyo khushuucdii iyo la socodkii yuuna kaa maaratay mashquulinin shib iskaga dheh laakiin ishaarada ka warran waa loo ishaari karaa qofkan hadduu hadalka badiyo oo uu aamusi waayo ama dhaqlaaqaaqa u badiyo gacantoo kale waa loogu ishaari karaa khudbadaada adoo dhegaysanaya qaala waxadaanii cabdilmalik ibnu shucayb ibnu layin qaala xadaanii abii maxaa salaadii la tukanayey baaba ishaaradii la ogolaadayba salaaddii la tukanayey ayaaba ishaaro la ogolaaday qof inaa u ishaarto can jaddii jadkaas waa lay bnu sacdin qaala xadaanii cuqayl bnu khaalidin ibnu caqiil can ibn shihaab azuhri can cumar bn cabdilcaziiz alimaam can cabdillaahi bn ibraahiim bn qaaridin wa can ilmusayabin saciid bn musayib ibnu xasnin anahumaa xadaaa ana aba hurayrata qaal samictu rasuula اlahi sal slam yaquulu bimilihi waxadaanaa moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalikin qaala akhbarana ibnu shihaabi ibn isnaadayni jamiican labadaas sanadba fii hada alxadiid milahu hayra ana ibnu jurayj ibnu jurayj oo ka warinaya ibnu shihaab intaas wuxuu wada mutaabacinayaa ardadii ibnu shihaab oo uu ka mid yahay riwaayadii salafka u dambeeyey cuqayl binu khaalid marka hayra ana ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi ana bna jurayjin qaal ibraahim bn cabdillaahi bnu qaarid buu yidhi ibraahim ibn cabdillaahi cuqaylna muxuu yidhi cabdullaahi bnu ibraahim bnu qaarid buu yidhi saasay kala duwan yihin marka qofka ka warinaya warinaaya ibnulmusayib ma ibraahim bn cabdilaahi bnu qaarid baa mise waa wiilkiisii cabdullaahi bn ibraahim bnu qaarid intaa way farqiga udhexeeya waxadaanaa ibna abi cumara muxamed ibnu yaxya moxamed ibnu yaxya bin abi cumar qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can abi zinaan cabdullaahi bni dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmusin can abi hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala ida qulta lisaaxibik saaxiibka markaad ku tidhaahdo ansid wardheg raarici wardhegayso khudbado aamus yowmaljumca maalinta jumcada ah waalimaamu imaamkoo yakhdubu khudbaynaya faqad lagayta ayuu yidhi laqwi baad ku dhacday marka inkaarulmunkar markaad munkarka reebayso waa in munkar ka weyn aada ku dhacaynin ama munkar lamida aada ku dhacaynin munkar baad reebaysa soo maa munkar ka weyn aa ku dhacin khudbada oo socoto aad hadasho waa laqwi waa munkar talabaad qof kale maslaxadiis baad ka hadlaysaa taadi baana markaa khatar gelaysa ibda binafsika naseexada naftaada ku bilow qaala abuzinaad hiya luqatu abi hurayra abi hurayre luqadiisi weeye waa maxay faqad laqayta wa inamaa huwa lahjada mashhuurka ahee macruufka ah faqad laqawta bay ahayd ee nabiga uu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam inamaa huwa lafdigii nabiga faqad laqawta bay ahayd laakiin abi hurayra muxuu ku wariyey riwaayat alxadiidi bilmacnaa baa la yidhaahdaayo nahjadiisi iyo luqadiisii buu ku akhriyey faqad laqayta walmacnaa waaxid wayna bannaan tahay riwaayat alxadiidi bilmacnaa kol haddii shuruudii la helo oo macnihii una waxba iskaramaraynin qof caalima oo garanaya maa yukhilu lmacna garanaya macnaha waxaa halleeya hadduu yahay faqad laqayta iyo faqad laqowta isku macno weeyaan waxba dhibaataa male wallahu aclam sala allah wasalam calaa